bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii shan iyo tobnaad ee ka mid a min anubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu soo dhammaynay baabkii ama waaxdii koobaad ee ku saabsanayd axkaamtii iyo baabkii labaad ee ku saabsanaa adee kii koobaad iyo kii labaad ee ku saabsanaa adilaة اlaxkaam ama adilaة اlfiqhi labadaa baab oo marka isku hal baab isku ahaa waynu soo maray waaxdii labaad oo ku saabsanayd fiima yatawaqafu calayhi aladila oo uu sheekhu u qaybiyey dhowr afar nooc ka dhigay kii koobaadoo ku saabsanaa six asanad hubuutu daliil daliilka sugnaanshihiisa ayuu sheekhu soo bilaabay oo sanadka ahaa sanadkii wuxuu u qaybiyey mutawaatir iyo axaad kadibna wuxuu ka hadlay waxaa sanadka u baahan inuu yahay saddex uun oo ah qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca mid walbana oo lagu soo guuriyey mutawaatir iyo axaad qur-aanka mutawaatirka waa qur aanka la yaqaanay qiraa'aadkii ee tobanka ahaa midka aan mutawaatirka ahayn waa qiraa'aadkii shaadka ahaa ayaa lagu xambaaraa axaadiidtuna mutawaatir iyo axaad buu usoo qaybiyey ijmaacuna isaguna mutawaatir iyo axaad ayuu usoo qaybiyey muxuu sheekhu yidhi keliya xadiidka sunnadu ma laha mutawaatir lafdi ah sidoo kale ijmaacuna ma laha mutawaatir lafdi ah bina'an cala istilaax alusuuliyiin waynu soo marray intaynan ka tegin xalay markii qiraa'aadka quraada mashhuuriinta ee aan sheegayna tobanka ah saddexdii qaari u dambaysay mid aan khalad u sheegaan u malaynaya inkastoo laga yaabo in ruux laqinayba marka kaana yulaqan faytalaqan baa ka dhacday xaal u malaynaya marka saddexda qaari ee kale waa eh, khalaf ibnu hishaam iyo yacquub ibnu isxaaq iyo abujacfar yaziid ibnulqacqaac saddexdaa weeye meesha abujacfar baad waxaad tidhahdeen baan u malayn xamzaha xamsaso waa qaari madax bannaan dayib oo kale oo sabcada ku jira marka saddexdaas tobankaasaa mutawaatira sida sawaabka ah eh, inta kalena waa uun qiraa'adka shaadkaa lagu tiriyaa kadib wuxuu u soo gudbay sheekhu arrin muhiim ahayd oo ahaa raawiga xadiidkiisa la aqbalayo in loo shardiyo saddex shardi cadaalo iyo muruu'o iyo dabdi saddexdaasuu sheekhu usoo sheegay kadibna cadaaladii ayuu soo tacriifiyey wuxuu haddana ka hadlay faasiqii ayuu ka hadlay kabiiradii iyo buu mid walba tacriifiyey aynu ka soo tagnay kadibna riwaayadii mubtadica ayuu sheekhu u dambaysiiyey waxaan marka joognay sida lagu ogaanayo raawigan xadiidka warinaya ama ijmaaca guurinaya ama qur-aanka warinaya haddii sanadka ku jira dabdigiisii cadaaladi sidii lagu ogaan lahaa cadaaladda sidii lagu ogaan lahaa buu ku istaagay wuxuuna waa limacrifati cadaaladda ogaanshaheedii iyo muxuu ahaaye barashadeeda turuqun wadooyin baa u ahday wadooyinku n laba ariiq khafi ah iyo ariiq daahir ah labada unba u qaybiyaan wadaaduhu ariiq la wada garanhayo bannaanka yaal iyo mid khafi ah oo iska dimni noqon kara mararka qaarkood minhaa uruqda waxaa ka mid ah asamcu ay nasu min ashaaric shaaricu inuu caddeeyo ruuxaasi inuu cadli yahay ayb asamcu huna wuxuu ujeedaa annasu min ashaaric kaaabiyi ka cadaalat saxaabiy ninka saxaabiga ah asagu waa cadli sharcigaana caddeeyey kitaabka ilaahay iyo sunnada iyo culamaa lmuslimiin qabla alfitna hawshaa waa isku raaceen wa huwa saxaabiguna man ijtamaca waa ninkii la kulmay xaala kowni muminan uu muminoo iimaan leeyahay bimuxamadin sala allahu alayh waali wasalam ninkii la kulmay wey wain lam yarwi yuusan xadiidba warinin xadiidba yuusan warinina waa cadli lanno riwaayadiisu kuma xidhno taskiyadiisa tacdiilkiisu sidiisuu u yahay cadli walam yuil yuusan dheerayninba suxbada intuu nabiga la joogay ama uu ka agdhowaa ama uu la socday yaysan dheerayninba aw lam yakzu maca nabiy nabiga hadduu doon yuusan la duulinba mar hadduu la kulmay nabiga asagoo mu'mina iimaankiina uu ku dhintay waa saxaabi baan leenahay hadday riddo soo kala dhexgasho waa masale khilaaf ku jiro ayb sida ashcat بن qays oo kale muran ku jira wey marka ariiqan waa ariiq daahir ah maxaa yeelay tacdiil ullahi subxaanah wa tacaala wa taskiyatu lisaxaaba iyo suubanuhu meeshuu ka istaagay iyo ahlulcilmigii qabla alfitna meeshay ka istaageen baa ku filan mas'alada cadaalat asaxaaba loogama jeedo cinda ahli اlcilmi in saxaabi walba uu yahay macsuum min almacsiya saxaabi walba iskii wuxuu ka dhowran yahay macsiye iyo dembi looma jeedo waxaa looga jeedaa tacdiilka iyo cadaalat الصaxaaba saxaabi walba fii qabuuli الriwaaya riwaayadiisa aqbalkeedu waa cadli ooma baahno in la baadho cadaaladiisii ooma baahno in la baadho in la taskiyeeyo macnahaasaa loo jeedaa waxaa lagu kaaftoomayaa kownuhu saxaabiyan baa kaaga filan can اtaskiyati watacdiil kaaga filan ilaa uu muuqdo qaadix lilcadaalana la baari maayo saasay culammadu u jeedaan oo uma jeedaan mid walba iskiibuu u yahay macsuub ayib macsiyo waa ka dhici kartaa laakiin waxaa asalkaasaa yaa asal ah inay yihiin cuduul ay yihiin ayaa asala markaad qaadix keento qadxigaasna aan u weyno eh, maxmal iyo ta'wiil markaasaan wada hadlaynaa saasaa loo jeeda cinda ahlicilmi iska ogaada cadaaladda laga hadlayo dadkii yidhi saxaabadu cadaalad ma ahana warkoodu muctabar ma ah muctabar ma ah ayib ninkii asagu markaa qadxi uu ku yimaado sidii busr ibn abi arda oo kale ee maxmalla loo way waa masalo kale laakiin asalka guud ee saxaaba ku xambaarayso waxaa weeye inay cuduul yihiin bimacnaa la baari mahayo can cadaalatihim lagana joogsan mahayo can qabuuli riwaayatihim idaa saxa sanaduha laga joogsan maayo sidaasaa loo jeeda macnuhu waa intaas cinda ahli اlcilm hadda baxdi dheer iyo war badanna ma sii geli karo tacdiilu الصaxaaba waa madhabu ahli اlcilmi wixii kasoo ka soo hadhayna waa madhab ahli اlbidac waxba yaan la isku lugayn muhimaddu waa intaas muhimaddu waa intaas ilaa uu yimaado qaadix bimacnaa ay sugnaato kabiiro jarxisa dhaawacda saxaabiga cadaaladiisii oon loo haynin ta'wiil iyo maxmal usuriyun waxay dhaheen walxamdu lilaahi la heli maayo yidhaahdeen wadaad saxaabiga ah oo ku dhacay kabiiro aan markaa maxmal lahayn kabiiradaasoo keenaysa tafsiiqintiisa hadduu ku dhaco uu ka toobad toobadkeenaya ruux hadduu macsiya ku dhac ka toobadkeenana ma cadli baa mise waa majruux lcadaala waa caadil waxaa laga hadlaayo waa inuu kabiiro intuu ku dhaco uusan ka toobad keenin saana uu ku dhinto lama hayo haddii xadka laga oofiyena waa maxay ayadaa waxay u tahay kafaaro bimacnaa ma hayno weeye qadxi dhaawacahaya asaxaaba ma hayna yidhaahdeen ma sugnaanin wixii waa iska ijtihaadaad xuruubta dhex marta waa iska ta'wiilaad halkaasay maraan lakiin muxadiintu ay waxay leeyihiin sidaa usuulinta ma qabaani saxaabadu mid walba iski oo macsuum laakiin asalkood waa cuduul ilaa man abatat mxuu ahaayey ilaa man habata jarxuhu biqaadixin laa mafara minhu bay ayagu yidhahdaan saasaana saxan marka asalkaa guud baad ka duuli marka uma baahanid marka asalkaa inaad badhbaadho ilaa aad hesho wax asalka kaa riixa saasaa loo jeeda faariqa udhexeeya dadka intooda kalena waa sida waxaan saxaaba ka ahayn alaslu fiihim waa cadam alcadaala saa ogaada saxaaba waxaan ka ahayn waxaa asal u ah inaysan ahayn cuduul ilaa man habatat cadaalatuhu u udhexeeya adug waa in lagu taskiyeeyo waa inaad tacdiil hesho labada asal bay ku kala tageen saxaabe iyo cidda aan saxaabo ahayn wuxuu sheekhu u gudbo man iddacaa ruuxi sheegta asuxbata kana waa ariiq khafi ah ariiq khafi ah wey waman iddaca asuxbata wahuwa cadlun mucaasiru isagoo weliba cadli ah mucaasirna ah nabigu uu soo gaadhay oo zaman ahaan iyo xilli ahaan iyo wakhti ahaan iyo fac ahaan nabigu ku beegan yahay xagga marka la fidhin waa muslim daahirulcadaala ah wuxuuna sheegtay inuu nabiga la kulmay qubila minhu waa laga yeeli qaraa'inta meesha taalla kownuu uu yahay muslim daahir alcadaala ah yuusan cadaaladii baatinka yaan lahayn labo uu sheegtay mucaasaro rag ruuxa noocaase suxbadaa sheegtay oo haddee wuxuu waa riwaayo waa la warin hadday been tahay waaga dambe waa lagu biyo keeni ma qarsoonto baabu riwaayaat shahaadaadkaa iska taga taad maanta been ka markhaati kacdo in aan lagu ogaanin baa laga yaaba oo qolihii aad ku qalloocisieed la qululisay keliyun ay ku rafaadaan cid kalena aysan ku ogaanin laakiin shaygan waa riwaayo waa la warin ilaa qiyaami saaca la warinaya kadibna warkaada waa la kashifi waxaa ku dabageli jahaabido warkuu soo bixi marka hadduu yahay mucaasir linebi sal ly slam daahirulcadaalana uu yahay xaggana hawsha uu sheegto in la aqbalo xamlan cala alasli oo yaa marka yay markaa milicsanayaan fasaxaabatu kulluhum cuduul macnahan kuu soo sheegay buu u jeedaa mutlaqan gebi ahaanba binnasi min ashaaric nas bayna ku yihiine kuma aha bitacdiil wa taskiya min eh, min hayri shaaric kuma aha wa camama bnu cabdilbar abu camr abu cumar cafwan wuxuu camimay daalika arrinkaasoo cadaaladda ah oo wuxuu ruwaadda iyo culummadu iyo naqalat اlxadiid wuxuu hi waa cudul fii hayri min alculamaa'i buu ku camimay wawaafaqahu waxaa ku raacay arrinkaas ibn wadaadkii abu mawaaq naaqidka ee andalusiga ahaa mise maqribi bu asala kitaabkiisa baqyat nuqaad waad garanaysa muxuu saa u yeelay labadood iskugu raaceen likhabarin mursalin dacafahu اlxufaad xadiid mursala ay xufaadu daciifiyeen ayuu ku dhegay xadiidkii buu u yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu xadiidkii weeyaan yuu ku dhegay marka waxay xufaadu yidhaahdeen iyo eh, qolyaha usuuliyiintii nuqaaduba xadiidku waxaa weye waa ikhbaar bimacnaa almr khabar bimacna almri wey yaxmilu hada alcilma cilmigan waxaa xumbaari min kuli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu intixaal eh, mubطiliin wa tawiil اljaahiliin wa taxriif alhaaliin xadiidkaasuu u jeedaa xadiidkan cinda almuxadisiin akarkoodu waa daciif wadaaddaa taxsiiniyey uu ka mid yahay axmed eh, oo uu ka mid yahay wadaadkii calaa-udiin salaxudiin kitaabkiisa buqyat اlmultamis wadaaddo dhowraa difaaca xadiidka laakiin riwaayada xadiidkaa timid liyaxmil liyaxmil marka waxay leeyiin culummadu waxaa weeye cilmigu waa shay shariif oo qiimo badane nin akhyaaroo gob ah oo alla ka cabsada oo taqi ah ha xambaaro marka liyaxmil marka yaxmiluda waxay noqotay waa khabar bimacnaa almr ma keenayo marka tacdiil mulaqa xadiidku ma keenayo saasaana fiican haddii uu asaxo saasaa lagu xambaaray hadduu asixi waayana de waaba daciif فلذaلiكa sidaa darteed maadaama mustanadkay cuskadeen uu ضaciif yahay khaalafahum الجumهuur جumهuurtaa khilaafay ibnالmawaaq eh, iyo ibn cabdilbar ayb wa minhaa wadooyinka aad ku ogaan ruuxa inuu cadli yahayna oo uu mustaqiim yahay fii diinihi maqbuul riwaaya uu yahay waxaa ka mid a ah alistifaadaة والshuhra ruuxan wanaagiisa iyo cilmigiisa iyo alla kacabsigiisa iyo diyaanadiisu inay caan baxdo inay caan baxdo kal amaة الأrbaca kacadaala aim arbac ujeedaa maalig iyo axmed iyo shaafici iyo abu xaniifa aimadaas oo kale ee waaweyn sufyaan athawri ley aimadaasi oma baana hadda axmed baa lagu yidhi isxamd rawiya ka waran ma isxaaq baan in la weydiinayaa buu hadda inaan anu taskiyeeyo isxaaqoo kale in lasweydiiye maaha buu iskaga taga meesha muxuu ahaa shaafici baa wadaadkaa la weydiiyey ley baa wadaad la weydiye yaxm nucayn baa la weydiye calimudiini baa rag culmmada waaweyn culimmadaas ayagaanala weydiinba annaga ka jawaabayna waxay yihiin yani aimada sidaa ummadda dhexdeeda ku caanbaxday alla kacabsi iyo dhowrsani iyo cadaalad iyo diin ku caanbaxday oma baahno qaadi gees weyno meel fadhay inuu yidhaahdo waan ku taskiyeyey waxaan aqbalhayaa shahaadadaada iyo maqratigaada ayib wa minhaa waxaa ka mid a maxay khabar alwaaxid tacdiil alwaaxid taskiyat alwaaxid baaba la aqbali jiray maxaad u malanaysaa istifaadadaas ummaddu waa shuhadaa ullahi fi lardi subxaana wa tacaala weeye saa darteed buu dahab wuxuu yihi ummadda nabi maxamed ma arag iyadoo isku raacday fii tacdiil wa tawhiiqi muxuu yidhi muxuu yidhi muxuu ahaayey majruux nin majruuxoo diin xun ma dhacda buu ummaddu in isku raac inuu hiqa yahay abadan waa taxadaa buuhi in la keeno sidoo kale ummaddu iskuma raacdo fii tadciifi muxuu muwathaqin nin wanaagsan daciifintiina iskuma raacaan bu hadday qulya kuu khamuraan kuu heshiya inay weerar kugu qaadaan oo dhulka kula simaan ilaahay waxuu soo bixinaya in kalu ka hadlaysa war ka daaye war dhinkaa nin fiican wey annagaa og ummadda nebi maxamed baa sidaa ilahay ku ilaaliyey buuhi marka waa runtii waa runtii wa minha waxaa ka mid a duruqda ay lagu sugo inuu ruux cadli yahay altacdiilu taskiyeyn ammaanid uu wadaadku yaqaano ammaano walow bwaaxidin ba hakada tacdiilkaas walow kaana tacdiilu biwaaxidin kama abata اljarxu bihi ay bilwaaxid sida dhaawacu iyo qadxintuna waxaa ku sugnaada biwaaxidin hal wadaad hadduu yidhi anaa aqaana cumar baa isagoo hawl xukumahayuu yidhi markhaatiyaal buu nin keensaday markaasuu wuxuu yidhi idama aqaanee nin idin yaqaana ii keena nin goobta fadhay wuxuu yidhi yaa amiir anaa garanay marka markaas maaad ku garanaysa ma drs baatin maya drs ma nihin maxaad ku garanaysaa buui bilcadli waridaa buui inuu nin yahay qiimo badan oo cadaalad aan ku aqaana seed ku ogaatay buui ila qaadogaaso hawsha inu qoqodaa laga rabaa xugun buu ridahayaa markaasuu wuxuu yidhi cali cumar baa ku soo celiy wuxuu ihi ma daris baa tihiin ood markaad og tahay mukhrajkiisa iyo mudkhalkiisa xilliguu soo galo xilliguu baxo wuxuu ku baryo dhaqankiisa salaadiisa soonkiisa cibaadadiisa ma ka warqabto may daris ma nihin buui waayahay ma safar iyo jid baad wada gasheen buuri oo marka la safro ruux waxaa lagu ogaadaa makaarim alakhlaaq ruuxu markuu safro waxaa ka soo baxaysa duntiisa duntiisaa soo bixi dulqaadkiisa waxquurhkiisa deeqsinimadkiisa geesinimadkiisa gegsigii waxoo dhan baa soo baxay muxuu weligana jid lama marin buuri waa yahay ma mucaamalaya ganacsiga aan dhex maray buuri hal tacaamaltum bidirhami wadiinaar oo lagu ogaado ruuxa waraciisa ruuxoo su u fiican yahy u salaad badan yahay u oohayo markuu meesha sarrifka tago boqolka dollar buu kaa xadaayaa ammaanadaad u dhiibtay buu kugu inkirahayaa baash sheekuu dhib baday soo maogid xaamayga arkay wadaadda isqooroqoraysto isku ooyahay waad runtiin waa gartiin buuhi lexjeclaan idin dhex marin waxaad iskugu ooyaysaa isu jeceshihiin lexjeclaan idin dhex marin waad ogtii wadaadduhu say u ficiraayeen markay xoogo isku khilaafeen timirta iyo qamiisihii ka iman jiray ii sheeg duwal khaliij wixii ka dhacay waad garanaysa raggiini soo maray baa soo maray baasha adduunyadu way dhib badan tahay wuxuu idhi sayidr yaa amiir almuminiin derisna lama ihi jidna lama marin muxuu yidhi ganacsina nama dhex marin buui markaasuu yii idan anta laa tacrifuhu ninkii wuxuu ku yidhi i'tinii biman yacrifuk kan kuma yaqaanee ninkuu yaqaana orad ii keen oo ku taskiyeeya marka waaxid baa kugu filan wa minha waxaa ka mid ah altacdiilu taskiyayn biwaaxid walow biwaaxidin hal ninba lagugu taskiyey yaqaana asbaabu tacdiil kamaa yahbutu cafwan suu ugu sugnaada aljarxu dhaawaciddu lagu dhaawaca diintaada iyo cadaaladaasa bihi bilwaaxidi bikhilaafihima khilaafi اljarxi wاtacdiili fi اshahaada shaahidka makhraati ka cahaya iyo raawiga xadiidka kale warinaya taskiyeyntooda iyo tajriixintoodu saddex madhab baa ku jira madhabkii loo badnaabuu sheikhu inkugu gaabsaday oo ah in raawiga tacdiilkiisu hal wadaadoo yaqaana asbaaba tacdiil baa ku filan inuu taskiyeeyo haddii la jarxinhayana hal wadaadoo yaqaana asbaab aljarxi iyo waxa lagu faasiqnimado waxay cadaalada ku dhacdo ayaa ku filan laakiin hadduu makhraatiya shaahid yahay waa in la helo labo yaraan laba wadaad maxaa makhraatiyaashu marka hore waxay cadad baaba loo shardinaya makhraatiga wa ashhiduu cadli minkum baa laisku ogaa haddii nin laba nin la waayana in haween lagu kabaa lagu ogaa marka shahaadadu sideeduba asalkeeda cadad ayaa loo shardinhayay agarkeeda meel khaasaba mooyeen kadib ninka taskiyeyhna waxaa loo shardiyaa waxaa loo shardiyaa inay laba yihiin iyo ka badan haddaan nasaa dhihin beni usuuliyiintu iyo fuqahadu waxaa ka dhacaysa ziyaadat اlfarci cala اlasli walaa yajuus fi اlusul in asalkii iyo farcii u adkaado farci maxaa yeele shahaadadu inay tirowdo oo laba maqhraati kacaan iyo sad afar iyo ka badanba ayaa asal ah ninka taskiinaya shaahidka makhraatiga ammaanahaya ee odhanhaya waa la cuskan karaa warkiisu makhraatina waa galaa waa maxay waa farac cala alasli oo shahaadada marka laa yasiidu alfarcu cala alasli bay yidhaahdaan marka halkaas ayagu ka duwaleen waa madhabka marka mufasilka ee kala qaadaya shahaadada iyo riwaayada ama raawiga iyo shaahidka madhabka kale waxaa weeye in isku mid laga dhigo oo la yidhaahdo yakfi fi اtacdiili wاtajriixi dhaawicidda iyo tasgeyntaba waxaa ku filan fi shaahidi wاraawi waaxid isku mid laga dhigo oo la hawshan waxaa weeye nin walba wuxuu shay ninkan warkiisa waa la qaban karaa hal nin baa ku filan hadduu ya makhraati iyo hadduu raawi yahayba waxaa tasgeyn kara imaam waaxida haddii la jarxin hayana waxaa jarxin kara imaam waaxida in isku mid laga dhigo shahaadada iyo riwaayada iyo in labaduba loo shardiya cadad oo tidhaahdo taskiyat raawi waxaa la rabaa musakiyaan mucadilaan labo baa la doonaya haddii la jirxinhayana labo kadalika shaahidku labaa tacdiilin labana haddii loo badaa jarxigiisa way jarxinayaan in la yidhaahdo labaduba cadad baa loo shardiyaa iyo in la tafsiiliyo iyo in la yidhahdo mid walba waaxid baa ku filan saddexdaa madhab baa ku jirta madhabkan hadda tafsiilka ah ayay u badan yihiin fuqahadu iyo usuuliyiintu madhabka waaxidka in lagu kaaftoomo labaduba lagu kaaftoomana waxaa laga soo guuriya bacd اlaxnaaf baa laga soo guuriya wa bacd اlmuxadiiin bacd اlmuxadiثiin ayb masalada ku saabsan raawiga unbay muxadiin iyagu ka hadlaan kutubtooda ku badan muxadiin iyadoo asalkooda waxaa weeye jarxi iyo tacdiilinba waxa yuktafaa biwaaxidin fi raawi ama baxdiga kale ee ku saabsan shaahidka usuuliyiin iyo waxaa iska leh fuqaha lannaha maxaa yeelay shahaadadu wuxuu rabaa mustanad alfarqi inuu kuu sheego maxaa keena in la kala qaado makhraatigii iyo wariyihii liannahaa shahaadadu mutacalliqatun waxay ku xidhan tahay bikhaasin ruux gooni ay khusaysaa ay bitaraafucin isdacweyn in loo mxuu aha dhaqaaqo oo hawsha loo sii qaado qaadigii shaahidku muxuu ka markhaati kacaya juziyo qadiya mucayana adaa lagu soo qabta maxaad aniga hebel baa gaarigaa isku hayna gurigan aanu isku haynaa dhulkan aanu isku haynaa makhraati baa lagu keensaday waxaad ka makhraati kacayso waa hawl gooni ah oo hebel iyo hebel u dhaxaysa ood leedahay hashaa anaa ka makhraatiyo hebel baa iska ninkaa ma dhaafto haddaad khalada iyo haddaad hagaajisay iyo dhibkaa meesha ka yimaada waa dhib ku kooban rajul waaxid min almuslimiin marka lianna mutacalliqaة bikhaasin ay bishaksin mucayanin wa biqadiyaةi mucayanati ay bitaraafucin ay bitaxaakumin ila اlqaadi intaasay khusaysaa ama wariwaayatuna khabarun weeye can caamin riwaayaduna waxaad ka warramaysaa shay guud waxaad leedahay nebi maxamed baa wuxuu ihi sidaa iyo sidaa warkaana ummadoo dhan buu u yaallaa min huna ilaa qiyaami saaca soo arrin guud ma aha marka adugu waxaad ka warramaysaa hawl guud hawshaa guudad warisay dhib iyo dheefba had waxay dooni ha noqotee adna way ku qaban hiya calaya wa calayka wa calaa hayrina marka amaa ninkan shaahidka ah durkiis iyo nacfigiisu yacuudu ilaa shakhsin waaxidin wa qadiyatin mucayana aan dhaafaynin meesheedaas ayb ama riwaaya waa tashriic waa sharci caam ah camimahaya adigii raawigaa ku qabanaya hayrkaana qabanaya wariwaayatu waa maxay waa khabarun ka waramid can caamin ay can sharcin caamin yacumu alraawi wakhayrahu laa taraafaca fiih ay laa taxaakuma fiihi taqaadi iyo taxaakum qaadi loo tegay ma taalle waxaad leedahay sidaasaan ka maqlay khabaru sidqa ama qaata ama diida anugu wixii aan rasuul ka maqlay ama saxaabiga ii sheegay waan gutay haddaad doontaan sii jejeesada sida abu horer u yidhi la armiyanakum biha bayna aktaafikum kama ashaara ilى tamyiiziha bidalika الshaaficiyu fi اlmukhtasar wuxuu leeyahay in faariqa u dhexeeya kii odhan jiray qaraafi fi اlfuruuq in badan baan raadinaya inaan helo faariqa u dhexeeya bayna الriwaaya wالshahaada keenayna inay riwaayadu axkaamo gooni a yeelato shahaadaduna axkaam gooni a ay qaadato ilaa waagii dambe aan ku arkay buu ihi sharxu اlburhaan lilabi cabdillahi almaziri ayib hawsha laftirkeeda uu sheegaya shaafici baa ku caddeeyey umka iyo mukhtasarka iyo meelo badan ku sharxay laakiin markaa inuusa arag ban umay limaaliki buu ahaa kutub maalikiin buu markaa ka dhex adeeganhaya waxaa laga yaba intu waagi dambe intuusan gaamurin inay taa dhici karto kama ashaara suu u tilmaamay ilaa tamyiiziha tamyiizi shahaadati shahaadada in lagu sooco can iriwaayati lagaga sooco bidalika arrinkaa midna mowduuceedu waa caam midna waa la yidhahdaa khaas في المختصر مختصر المزني ويا هذا تقانان في باب شهادة النساء باب شهادة النساء وكتابكم يلو بيا الله كآخر يا أبو كل الشيخ فلذلك ushturida waxaa la shardiyey fi shahaadati makhraatiga ninka makhraatigelahaya iyo asagaba waxaa loo shardiyaa umuurun shuruud lam yuctabar aan la tixgelinin fi riwaayati raawigaa loo jeedaa kalcadadi sida tiradoo kale shaahidku waa inuu noqdo laba iyo ka badan wاlxuriyati xuriya loo shardiyaa ninka makhraati kacaya waa inuu xor yahay addoommadu makhraati ma geli karaan bay fuqaadu u badan yihiin wadaadana ijmac way soo guuriyeen ijmaac cagsigiisana waa la soo guuriyey ayib waxaa kaloo loo shardiyaa makhraatiga wadukuuratu labaan baa la shardiya inuu lab yahay baabu shaada marka la marayo haweenku looma ogolo inay makhraati kacaan allaahuma xilli la waayey rag la waayeyba mooyeen ama meelo khaasoo raggu uusan ka warrami karinba mooyeen ayib sidaasay jumhuurtu u badan yihiin daahiriya warkeed ha i dambeeyo wasiiqatun weer baa la shardiyaa waxaa loo shardiyaa makhraatiga inaad tidhahda ashhadu waxaan qiraya waxaan ka ma lafdi baa la rabaa lafdi tusahay inaad sheegan ka makhraati kacayso laakiin riwaayada lafdi looma shardiyo lafdigii lafdi walbo kutusahaya naqli unbaad ku sii daynaysa iyo wakayri daalika intaas waxaan ka ahay waxyaaba badan baa marka loo shardiyaa shahaadada oon loo shardinayn raawiga hadda waxaa noo khuseeya kutub almutawalaat waad ka fiirin kartaan tadriib raagu fawaarida udhexaysa shahaadadii riwaayadaba wuu keenaa ilaa sideed buu gaadhsiiya marna dhowr iyo toban la gaadha aan iskaga tagan muhiimaddu waxaa weeye ninkaasi wax warinaya waa inuu yahay mucadal ima min الshaarici wa ima min alculamaai biasbaabi الtacdiil waa inuu labadaa mid un wey haddii kale khabarkaadi la qaadi maayo maxaa saa loo leeyahay alaslu waa maxay waxaad warinayso inuusan jirin liأnna alasla waa cadamu hada eh, alqowl nabi maxamed baa yidhi ad leedahay asal nabigu inuusan dhihin baa asal ah ninka asalkaa naga guurinhaya sugaya nabigu inuu sidan yidhi waa inuu yahay nin lagu kalsoonaan karo oo warkiisii uu naga naqlin kara asalkii muctamadka ahaa saasaa loo jeeda saasaa marka loo leeyahay lagu kaaftoomi maayo daahir اlcadaala waa nin qiimo badanoo sadahu tukadaa ma soconayso hoos in loo dega la rabaa ayb taasaa marka madinatu sidqiga keliya kugu filaan mayso inaad malayso ninku inuu run sheegayay maadaama uu muslim yahay qiimo badan oo salaadaha ku fiican uu yahay maa yakfi maa yakfi lanna naaqil can اlasli wey waqad yushaabu in lagu inuu dhehaalaya ashayu macnaahuma maxaa idiin xarakaysanad ashayu mise ashay aan dhahnaa maxaan dhahnaa wqad yushaabu in lagu dhehaa laga yaaba ashaya shaygu macnaahu maa macna ariwaayati wاshahaada isagu sharxiisa wuu godaya lafdiga ashay dadku markuu cibaarada laftirkeedu sharxa ku keena wuuna godhaya wuxuu leeyay sheekhu waxaa laga yaabaa mas'alo inay kala jiitaan baabu shahaada iyo baab riwaaya masala laga yaabaa in la yidhaahdo war ma akhbaar baan gelinaa mise baabu shahaadati calaa shaksin mucayanin baan gelinaa fayucطaa shaygii waxaa la siin dheehay riwaayana galay makhraati iyo shahaadana galay fi laxkaami axkaamta xaggeeda maa yunaasibu shawbayni labada badhax wixii u qalmo oo markaa ku aadan waa qaacidada loo yaqaanay tabciid اlaxkaam tabciid اlaxkaam yuu sheekhu u jeedaa ka ru'yati hilaali ramadaan sida bisha ramadaan aragtideedoo kale biاnnisbati lisiyaami markaan soonka u eegno bishii ramadaan marka uu nin ka makhraatay kaxuu yidhaha bishii baa dhalatay ilaa hadda waxaan ku jirnaa rajam soo wayba dhammaatay shacbaan ay dhammaato ramadaan baa la sugaya soo maaha wadaad baa yidhi bishii ramadaan anaa indhaha bab ku siiyey wadaadkan sheegay bisha ramadaan ma raawiba mise waa shaahid waa la isku hayaa haddaan fiirinno in uu xilli mucayana uu ka hadlay sanad mucayanana bil uu sheegay asaguna oo xugum mucayano ummadda qabanaya wakhti mucayanoon sii soconaynin qabanaya markaan ka eegnana waa maxay waa shaahid qadiya khaasa maalin isniinu wax sheegahaya bil ramadaan buu warkiisu ku kooban yahay anaa arkay buu leeyahay sanadka hadduu taagan sanad kala warkiisu ma gaarhayo sanadka hor hebel arkaye ramadaanna haddana iska caadi maay sanadka hor hebel ba arkay haddana waa iska sidaa socda dhimi hadda marka waxaa loo baahan yahay idan qadiya maxduuda oon dhaafin maalmaheeda weeye dhankan marka laga eego waa ka shaahid marka laga eego wuxuu arkay inuu ka dhan xugum wada gaadhahaya laga bilaaba nairobi ilaa adduunka cidhibkiisa kale ama ummadda ku madlaca oo dhan wada gaadhaya cumuumka halkaa uu ka soo galay wuxuu shabahay raawi wariye xadiid asaga iyo khayrkiiba qabanaya ninku wuxuu arkay bil asagana ku waajibaysa aragtidiisana ummad kale uu ku galaafanayo asna waajib kale uu ku fuulayo dhankan markaa ka eegna waa raawi wariyey khabaran caaman markaan ah, ka eegna xagga inaysan dhaafaynin maalinkeeda iyo saacaddeeda iyo sanadkeedana waa shaad idan waxaa kala jiitay ninka arkay bisha arkay waxaa kala jiitay mashaahid baa macnahaasuu sheekhu ujeeda haddaad tirahdo waa raawi waaad dihi waxaa ku filan tahbutu ru'yat hilaali ramadaan biwaaxidin min almuslimiin baad dihi haddaad tidhado maya waa shaahid waxaad dhihi laabudda inay laba nin arkaan bisha haddii kale warkaada waxba kama jiran hebelo marka waa waxaad kaloo u shardiyi ruuxa arka bisha inuu yahay haddaad shaahid qabto inuu lab yahay oo xor yahay hawlihii markuu sheegayana ashhadu inaan arkay bishoo sidaa oo sida halkaa u biyo shubad caano shubatay alaabbuu inuu ka sii daayo hawshii shaahid baa la marinaya maxkama taagan laakiin baaburiwaaya way ka sahlan tahay macnahaasaa meesha ku jira maa la isku khilaafa fuqahadu waad ogtihiin madaahibtu waa ku kala tagaan ayb wadaadda kala qaada aragtida bisha ramadaan iyo afuridda kala qaada iyo kuwo isku meel mariya intaba waa jira masaa'il badan baa gala xaariska ninka cafka khaariska qiyaasaya timirta wax ka soo ga'aya mutarjimka ninka qiyaasaya mxuu ahaa miliga ama jazihi mxuu ahaa sayidka raggaasoo dhan waxaa la marinayaa ma ruwaadbaa mise waa shuhuud masaailka halkaas masail badan baa ka bax masail badan baa ka bax muhiimadu marka waxaa weeye iska ogow labadaa ma'khad baa jirtee xukumka kuu u bato ayaa la raacin hadday laakiin ay kala jiidaan mid bal waxaan ka siinaynaa qayb ha laga siiyo saasuu marka leeyahay <clears throat> marka waxaan eegaynaa marka dhan waxaan dhihi karaa markanoo kale aan ka dhigno raawi xagga cadadla'aanta cadad la'aanta raawi aan ka dhigno xagga laakiin alfaadu isticmaalaya ha noqoto baabu shahaada marka maxaan jamcinnay shoobkii shahaadada iyo shoobkii raawiga saa doontaad markaa u gelaysa walaa yushtaradu lama shardiyo fi الtacdiili ay fi taskiya dikru الsababi sababka ruuxan uu ku noqday cadliga shardi ma ah ninka anaa aqaana waa cadlun hiqatun saduuqun baa tiri khabarkiisuna la xujaysanayo ku sii dabageli mayno hadduu raawi yahay weeye ayib ku sii dabageli mayno oo ku dhihi mayno seed ka ogaatay sababkee ayib waa haddaad tahay nin yaqaana waxa lagu ay cadaaladdu ku sugnaato aad garanayso waxa cadaaladdu ay ku duntana aad garanayso alisraac calى sagiira aw irtikaabu kabiirati min hayri towbati minha wix weyn haddaad fahamsan tahay wey ayib haddaad khawaarim اlcadaala qawaadix اlcadaala garanayso waxaad garanaysaa waxay ku sugnaanayso markaasaan kaa yeelayna bkhilaafi اljarxi laakiin dhaawacu ku sugnaan mahayo biduuni dikri sabab biduuni dikri sabab ka waxaa loo jeeda waa ninka cadaaladiisa la ogaaday man culimat cadaalatuhu marka dambe la jarxinayo ninka jarxinaya waa inuu sheego sababkii sababkii waa inuu sheego laakiin ninkan macluumulcadaala horaan ahayn shardi ma aha marka la jarxinay in la sheego sababkii suuradaas iyo idinka khaldami maxaa loo shardiyey in ninka wax dhaawacaya wadaadka duraya ama raawiga duraya Eh, inuu yaqaano asbaab aljarxi maxaa loo shardiya likarat اlkhilaafi fii asbaabihi asbaab اljarxi khilaaf badan baa ku jira waxyaabaha cadaaladdu ay ku dhacdo ama ruuxa lagu durahayo shucbaa wuxuu yidhi fulan ibnu fulan waxba ka warin maayo waa daciif maxaa jira la yidhi maalin baan arkay ba asagoo dameer cirbinhayo ku ordahay bada ku haya ra'aytuhu huwa yarkudu calaa birdownin bir birdownku waa faraska hajiinka ee iska dhaleen dameeruhu iyo iska dhalaan weeye farduhu ama noo iska liita w ajaafi ah marka wuxuu dhi asagoo waxaan ku arkay buu hi nin weynah oo dameer yar saar dameer saaranoo cirbinhayo dameerku saa u kacahayo marka nin weyno haybadle hadduu yahay oo nin qiimo badanoo wax laga qaadan karo dameer buu musu ka ordan bal faras iyo baqal haddii kale iska lugayn lahaa halkaa wuxuu ka dhansaday ninka inaan lagu aamini karin xadiidkii nabi maxad sal l slam marka wadaadihii dambe waxay dhaheen shucba wuu khaldabaye taajirxi ma ah ka dhegaysan mayno iqa wey imaamku ninku xadiidkaa laga wariyo maaa waa see jari ku noqonaya asbaab اjarxi baan yaa laisku waafaqsanay kutub اlفi waxaad ku marteen turaat اlفiq shaafici waxaa ku jira marka kitaab baabu طahaara la marayo haddii uu ninku yidhaahdo biyahan waa nijaasaha ku waaysiisanin maxay dhaheen shaaficiyo hadduu yahay muwaafiq laka fii madhab fi اlmadhab waa sax hadduu laakiin yahay mukhaalif laka fi اlmadhab warka ka dhegaysan maysid haddaad isku waafaqsan biyuhu waxaabay ku nijaasoobaan asbaabu nijaasa aw najaasa hadaad isku raacsantihiin waad isla fahmaysaan ha waa runta hadduu laakiin madhab kale yahay oo kugu khilaafsan waxyaabaha wax nijaaseeya hadda waxa laga yaba inuu yahay nin qababa candhuufta waa nijaaso daahiri qabaa dhiiggu waa daahir iyo adigoo qaba waa nijaaso ma ku heshiinaysaan biyuhu waa nijaaso hadduu ku ku dhacday tis ku dhacay asagu muxuu qabaa inaysan dhib lahayn rawska iyo digada xoolaha iyo kaadidooda maxaa la qaba wadaadda maxay qabaan ninka nagu khilaafsan marka ele waa daahir iyo annagu maku heshiinaan biyaha waxay ku nijaasoobeen kaadi xoolaad iyo saalo xoolaad yacni waa shardi fii baabi najaasad marka la marayo ninka wax tanjiisinaya inuu kugu waafaqsan yahay fi haddii kale sabab adugu aadan u arkayn inuu wax nijaaseeyo wuxuu kaaga dhigahayaa inuu wax nijaaseeyo sidoo kale marka weysada burideedoo kale nin baa kuxudhi salaadda way kaa burto maxaa hadda markaan soo socnay waddada islaam baa gacanta kugu dhufatay ku leehay adna maxaad qabtaa haweenka taabashadu inaysan weysada jebinin isu keeni maysaan marka inuu muwaafiq laka fi lmadhab yahay baa laga eegaa fii baabi اtanjiiz wa nawaaqid اlwudu iyo wixii la halmaala kadalika fii baabi اtakfiirna wadaaduhu way geliyeen alimaam الraafici nawowi kulligood aima shaaficiya markay marhayaan qaraafi maalikiyadu ninka ka maqhraati kacaya hebel wuu gaaloobay wa inuu muwaafiq laka fii asbaabi الtakfiir wa shuruudi الtakfiir wa mawaanic الtakfiir haddii kale nin iska badqabo wuxuu ku dhihi goormuu diinta ka baxay goorma buu iska kaa leeyahay hadduu dhanka kale u shubana mid waa hore ka jiitay islaamnimadii wuxuu ku leeyahay muslim bale ka dhacdo hala saaro koofiyaddiisa cumaamadiisa marka waa in madaahibta horta la isla waafaqo waa in la isla helo markaad isla heshaan kadib yaad meel u dhaqaaqaysaan ama aad eh, iska ogaada masaailkaas masail dhib badan wey farubbama maxaa loo diiday ninkan aan eh, wax jarxiyey inaan jarxigiisa la yeelin ilaa uu sababka ninkan uu ku dhaawacmo u caddeeyo farubbama yudannu in la meeleeyaa laga yaabaa maa laysa bijaarixin shay aan cadaaladda dhaawacaynin jaarixan dhaawaco dumya cadaaladda walianna aljarxa dhaawaciduna yaxsul wuxuu ku wej kaloo keenaya in la kala qado way tacdiilkii iyo tajriixii o tacdiilku asbaabtiisu inta badan laskuma khilaafo maaa waa la yaqaana waa ruux muslim ah oo la tacdiiliyo muzaka kabiirina aan ku dhicin macsiyana aansaqirina aan israarin laakiin asbaabta dhaawaca keenta intaasoo nooc wey khamradii faaxishtii ka nooc kala duwanaa zinadii beentii shaatu zuurkii wuxuu waa fara badan yahay ayb midda kale hal shay baaba kugu filan inaad ruuxa ku ogaato inuu ku yahay majruux hal shay inaad kabiiro waaxida keento inaad intaasoo kabiiro keento looma baahno inaad macaasi badan oo sakaa'ir oo israare keento looma hal qodob baaba kugu filanba saa darteed way dhihi jireen muxadidiintu xataad ku ogtahay asbaab badan oo jarxi keenaysa midka ugu yar ee xadiidka sahridayn ku gaabso waxba a ku carabka ku macaansan ku kalax tegin oo ninka waa majruux waxaa yeelay khamradu cabaa oo ribadu cunaa oo muxuu ahay haweeney tuarka iyo tiisu ma kala yaqaan oo waxba ha akhrin baabkaas waxaad tidhahdaa hal sabab baa kugu filan oo ninka ku yahay majruux saad ummaddu u asturto una gaabsato waysan kaaga noqon xamasho aan baahi keeni walianna aljarxa iyo alqadxa qadxu lcadaala wey yaxsul wuxuu ku hirgalaa biwaaxidin ay bisababin waaxidin ayib walaa yaxsulu الtacdiilu tacdiilku kuma hirgalo ilaa bikuli ilaa bikulli asbaabi الtacdiil wey waa in lagaa helo istiqaama baaina iyo daahira xumaantaasoo dhanna aad sagarhkeeda aadan marin marka xagga sugidda waxaa adag weeye tacdiilka xagga eh, mxuu ahaay ogaashahana waxaa sahlan cadaaladda ayb eh, cafwan eh, jariga xagga sheegiddana jarxigaa sahlan wayuqadam hadda wuxuu u gudbay wuxuu u gudbay yuqadamu اljarxu cala اtacdiil hadday iska hor yimaadaan wadaad bay hebel waa cadlin waa iqatun imaam nina wuxuu hi maya waa kadaabun kharif maxaa la samayn haddee wayuqadamu ljarxu dhaawaca la hormarin cala atacdiili ammaanta maa lam yucawil hadduusan cuskanin almucadilu ninka ammaanaha ah calaa xusuuli xusuuli اtacdiili bacda aljarxi axmed ba ibnu ciin ba wuxuu hi xasan maxamed xasan ashaybaani wuxuu ihi kaana jahmiyun meel xun buu la gaadhay axmed wuxuu ihi kaana jahmiyan uma taaba minhu kee raacay naadda axmed wuxuu hayaa labadi wuxuu hi jahmi ahaan waa runta warkiisa waan haynaa laakiin waagi dambe ilahi u faragodayo wuu ka toobad keenay axmed laba cilmi buu hayaa cilmi fii aalihi fii xaalihi mxuu ahaa ashaybaani fii xaali kwnihi jahmiyan iyo bacda maa taaba min atajahumi ibnu mcina wuxuu ku dhegan yahay tii hore ku dhegan yahay marka tii buu ka hadlaya wayuqadamu اljarxu calى اtacdiili maa lam yucawil اlmucadilu haddii laakiin axmed iyo axmed isla hor istaagi lahayn waa jahmi ma ahe waa nin qiimo badan keen hormarin lahayn ninkan jarxi buu sheegay qiimo badnidu waa asalkii hore laakiin ka guuriyo wuxuu galay diintii jacad ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan buu galay maa lam yucawil hadduusan cuskanin almucadil ay almuzaki calى xusuuli xusuuli alcadaalati aw الtacdiili bacda aljarxi الsaabiq saasuu u jeedaa maxaa yee nin markaa mucadilkaasi ziyaadatu cilmin buu hayaa marka horena ee jarxiga keligiia iyo tacdiilku keligia ay ismuqaabaleeyaanna cinda aljaarixi ziyaadatu cilmin wey ninkaa asal horu iska taagan yahay wuu fiicnaa ficladu maxaa ka dambeeyey inuu geedadaaqay ninka geedadaaq buu sheegahaya laakiin markan dambe waa maxay geedadaaqan waan isla ogeyne toobadkeen baa ka dambaysa wey iyo wanaag dambe kolba kii dambe ayaa la qabsanhaya wayahbutu tacdiilu tacdiilku waa sugnaadaa ayadan ku noqonaya bicamali kana waa tacdiilka demniga aha wixii hore uu soo waday raqamkii u horeeye minha samcu mooyeen intii ka dambaysay tacdiil khafi a loo yaqaana waa ariiqa khafiya cadaala khafiya uruqda lagu cafwan sababka sababka lagu ogaada cadaaladii ee khafiga ahaa alasbaab alkhafiya allatii tucrafu bilcadaala bay ahayd hadda wuxuu u gudbay saddex boqol iyo sagaal raqamka idii ah wuxuu u gudbay atacdiil adimni waa ammaanid iyo cadaaladgarayn aan caddayn daahirna aan ahayn laakiin hadalkaa keensanaya waa laga fahmaya waa laga ursanaya tacdiilku wuxuu ku sugnaadaa ayضa bicamali man ruux ku dhaqankii yashtaridu shardiya alcadaalata fi الraawi wالshaahidi bima rawaa aw shahid imaam fanniga yaqaana oo xadiis walba uu warinayo ruwaadiisa u shardiya inay yihiin ruwaad cuduul oo hiqaad oo aimo ah ama ahbaada ayaaba ninka xadiidkii si wari kuna dhaqmay mana dhihin wadaadku ninku waahiqo ma dhihin laakiin rawaa bixadiiihi wa camila bihi ku dhaqankaas iyo warinta waxaan lena waxay tusaysaa wadaadku inuu agtiisa ka yahay eh, cadli saduuq ah ama muxuu ah iqa aba markay u yartahay shaahid baa ku yimid qaadi lagu og yahay inuu dabagalo makhraatiyaasha uu qabsanay iskana baadho ayaa hebel makhraatiyasa cuskaday maxaan leenahay hebel waa cad lianna qaadigan waxaa weeye waxaa lagu yaqaanaa inuu iska baadho makhraatiyaasha kadibna uu cuskado bacdama uu ogaaday inay yihiin cuduul laakiin bishar waa inuusan qaadigu ahayn miman yaqbal shahaadata alfaasiq qaadigu hadduu asxaabu ray uu yahay iyo bacd almuctasila wa bacd mxuu aha alxanafiya oo aqbala shahaadata alfaasiq iyuun ku gaada marka camalkiisa ictidaadkiis macna mala leanna waxaa dhici karta inuu yahay faasiqgaasi waaweyn kadibna madhabkiisa uu la maray bicamali man buu ku noqon karaa cadli weeye yashtaridu shardiya alcadaalata shardiya fi raawi raawi wax warinaya u shardiya inuu cadli yahay washaahidi makhlaatiga bimaa rawaa wuxuu wariyay waa inuu ku dhaqmo yaa warinhaya raawigii aw bimaa shahida ay shaahid buu ku dhaqmay bishardi waxaa la rabaa inuusan ahayn nin qabsado riwaayat alfaasiq aw shahaadaat alfaasiq wakada wuxuu kaloo lagu ogaan inuu cadaaladu ku sugnaanaysaa cafwan riwaayata man laa yarwi ila can اlcadli wakada yahbutu tacdiilu wayahad wuxuu ku sugnaadaa biriwaayati man warin ninba raawi warintii laa yarwi waxba aan ka warinin weeye ila can اlcadli sheekh ba wuxuu ku caanbaxay annahu laa yarwi ila can الhiqaat raawi baan aragnay xog kale kama hayno waa macruuf isaga nasabkiisi iyo cidduiyo waa la yaqaanaa laakiin cadaaladiisii aanan haynin waxaan helay sheekh ama muxadid ama raawi ninkan wax ka qaadanaya wax ka warinaya sheekhana wuxuu caan ku lagu yaqaana annahu laa yarwi ila can iiqaad siday ku yidhaahdeen ibn abi debi shuyuukhu waa iqaad cumaan ibn xariis laa yarwi ila can iiqaad ibnu cuyayna geliya cabdiraxman mahdi baa la geliya shucbi yaxya ibn saciid alqataan baa la geliya rag badan baa meeshaa la geliya axmed baa xataa wadaaddo geliyeen wadaaddana waxay dhn cbdullahi laga dhigo cabdullahi maxaa yeele aabbihii baa u kala sooci jiray cbdullahi bn axmed oo yidhi nin walba wax ka wariya dhihi jira keen kan iska daa jasuuro jagboynti buu u dhigan jiray kan tuur kan iska daa marka cabdullahi bn axmed shuyuukhdiisu waa kulligood waxaa la sheegaa inay tiqaad yihiin lanna aabihii baa u fatishi jiray u kala reebi jiray oo fadhigana ku aha daqiiq almuhim taa waxay keenaysaa qariina weeye qariina waxaan haynaan riwaayatu hada araawi aladii laa yarwi ila can iqaad waa maxay waa tacdiil iyo taskiya dimni ah dimni ah tacdiila dimni baa loo yaqaanaa walow lam yusarix yuusan cadaynin ba raawigu bilshtiraadi shardi inuu dhaho shardi ma aha anigu la socda sidayduba waxba kama wariyo nimaan iqo ahayn inuu dhaho shardi ma ah haddii istiqraa iyo tatabuc iyo wadaadka kurgalid loo kurgay lagu ogaaday annahu laa yarwi ilaa can iqatin waan ku kaftamayna ma aha inuu carabka ku dhajiyo la socdo uu yidhaahdo anu wab kama wariyo ilaa can iqa shardi ma ah walow lam yusarix bilshtiraadi waa sidaas buu ujeedaa whada kaasi waxaa weeye buui kani bikhilaafi tarki اlcamali biriwaayati washahada tan iska ilaali buui riwaaya raawi ladi laa yarwi ila can iqaat waa tacdiil alcamalu asna muxuu noqday tacdiil labadaa garanaya tan damba ha ku khaldanin buui haddaad aragta sheekh wadaad xadiidkii iska tegey ama qaadi makhraatinin ka tegey ha dhihin faasiq wey lanna hadduu cadli yahay qaadi hebel baa qabsan lahaa shahaadadiisi makhraatigiisi hebel hadduu iqo yahay sheekh hebel baa xadiidkiisa ku dhaqmi lahaa maadaama uusan ku dhaqmin he waa faasiq ha dhihin iska ilaali bu wahada bikhilaafi kani waa ka duwan yahay tarki اlcamali dhaqankii in laga tago biriwaayati riwaayat الraawi aw shahaadati shahaadati shaahid fainahu tarkigaas laa yadulu ma tusahayo calaa jarxihi inuu dhaawacan yahay raawigu ama shaahidku maxaa yeele qarnin kale meesha taagan lijawaazi waxaa bannaan oo dhici karta an yakuuna tarku tegiddu inay u timid liamrin aakhara arrin kale oo hayr alcadaala u hadda ilan riwaayadu macadalabisaa ku filayd dabdi iyo muru'a dhiman raawiga anoo aaminsan inuu cadli yahay oo habti yahay xagga diintaan ka hadlayna diyaanadiisii waxaan oga tegi karaa inuu yahay daciif alxifdi waxaan oga tegi karaa in tacaarud kala yimid inaan u arkay xadiidku inuu mansuuq yahay inaan u arkay shuduud kaleo ku yimid khata keliya markaa ii muuqday oon camimaynin axaadiidiisii marka asbaabta wax looga tago ma aha cadaalad darra besa ma aha asbaab kale iman karta buu sheekhu ku yidhi liamrin aakhara oon ahayn hayr alcadaala bixasabi ijtihaadihi kolbas ijtihaadkiisa siduu keeno qaadigu ama sheekha taariga ka tegay camalka xadiidka ku dhaqankiisa uu raawigaa wariy marka tarku ma keeno weeye ee mujaradka ama keeno inuu ruuxu yahay faasiq raawiga ama shaahidku taasuu u asbaab kalaa keenta qaraa'in kalaa iman karta ijtihaad khata ah oo xadawad ku khata'ay baa iman karta imsa imaam naaqid baa intay wadaadda daciifay waagi dambana caddaatay inay cudul ka noqdeen yacni kolba macluumaadka markaad haysa wadaadku sidiisuba hadiyo goor xogtu hayuu ku hadlaa xogta saacadda u hayo ile looma waxyoona ruuxii kolba macluumaadka markaa u hayo unbuu bixiyaa waagi dambe waxaa u kordhahay taan iskaga tagna dhib ma leh intaan waxaad ku daraasayseen cilmu lmusطalaxe wa ama almuru'atu muru'adu fahuwa tarku ma laa yaliiqu bxaali milihi min sagaa'ir اlkhisati wاlradaa'ili almubaaxati kasariqati luqmati wamudaawamati lacibi shadranjin wanaxwi dalika min alcaabi hayr muxarama muru'adu waa maxay muru'adu waa gobannimo yani gobannimo dhowrsani ayaa la rabaa ayib cadaaladdii wax in lagu daraa la rabaa cadaaladdi in wax raaco haddii cadaaladda basa lagu ekaado waxaa la waayahayaa wixii difaaci la cadaaladdu yacni waxaa la rabaa seero culus in cadaaladda ka koreeyo mura'a la yidhaahdo taa haddii lasoo jabsado waxaa weeye cadaaladduna khatar bay ku jirta waa aragta qolyaha beerta ooda beerta oodda kuma dhejiyaan dheelidu meesha ku taliya masagadu oodda laisma saaro waxaa loo banneeyaa dhul bannaanoo geedi iyo caws kale ku yaalaan oo oodda iyo u dhexeeya masagadiiyo beerti haddii kale neefka istaaga sarsarka wuxuu laacahayaa beerti buu cunhaya waa in loo sameeyo xaajiz idan muru'adu waa waa dahaadh ka koreeya cadaaladda fahwa muru'adii waxaa weeye tarku maa laa yaliiq waxaan kuu cunamin inaad ka tagto bixaali milihi asagoo kale xaalkiisa waxaan u cunamin ninka waayeelka qaab baa laga raba inuu dhaqmo ninka culummada qaab baa laga rabaa ninka caamiga shantiisa wakhti tukada reerkiisana dhaqda hawl baa laga rabaa haddii nin weynoo oday ah oo ciradu halkaa ku taama hiridu bartaa joogta aad ku arto maalin walba un carruur la ciyaaray meesha waa waddada kolba nin caydhsanhaya oo golay ku ciyaaraya bannaanka maxaad aamini ninka inuu yahay qalbi caruur inuusan ahayn nin weyn war maxaa kuu dha oday baaba adeeru ciraaba kugu talle waa sidee baad la soo istaagi ma yeelaysid oo min sakhaa'ir اlkhisa sakhaa'irta liidata dembi yaro haddana liitaa jiro tusahaya gunnimo iyo wاradaail jamcu radiil xumaanaha almubaaxati bannaan wax iska bannaan haddana bahdila a jiro ruuxa meeqaankiisa shalafkiisa bahdila miaali sakhiiradii khisada ahayd dembigii sakhiirada ahaa ee liitay bal miaali ka sariqati luqmati oday weyn baa xabad canjara axday bal ka warrama haddaad intaad aa ka la baxdo qoyo reer macallim aad dhasha dhigatood geel ka dhacdo aad lagula yaabi maayo waa xubin rageed akhraamana bay kugu cadaama guddaaye waa xubin rag lagu yaqaano oo himo weyn iyo hunguri weyn iyo waxaa kugu jirta shahaama ood sanka yar taagayso laakiin ukun haddaad airsibtoo jabka gashato den lagugu qabto waxay kutusaysaa inaad tahay wax liita oo doofaar ah oon damiir lahayn oo midiyaha iyo madiilaha cadahaya iyo musbaarada marka waxay ka turjumaysaa weeye ninka intan ka sariigan waayo wuxuu aabaynhaya ma jiro wey dembigu haba yaraa wuxuu tusaya laakiin aafo weynoo kugu jirta shakhsiyaddaada macnahaasay wadaaduhu ka tarjumahaya wuxuu u gudbay waa yahay radaa'ishii mubaaxa ahayd liidnaanta waxyaaba dadka liidoo bahdi xaggana iska bannaan sharcan wamudaawamati laciba shadranji shaxda ciyaaradeeda yaad joogtaysaaba waagii beriyaad ku kalihi boodhka iyo farasaad ugu leeda duhurkii ka dhamaandhaba turubku maanta la saare inkaasaa la faali sidii xoolihii halkaas oo bash ku yeel dhafka ka yeel faraha nin baa dhi oday war oday waayo oday hebel oday waxaa loo tegahayaa aad moodayso inuu digsi madaxa la galay sidii loo faalahayo wax loo marinayay yani waxaas waxay tusahayaan ruux inuu shakhsiyad fiican lahayd ninkii ninkii muxuu yidhi muxuu idhi foolxumana allah iiga ba'ay buui fadhixumana anaa iskaga ba'ay buuhi fadhixumay waxaan inaad bah dilan oo shaksiyad laydin batusahay nin quruxsan bulsho waayo markuusu ammaano wuxuu yidhi foolxumana allah iiga ba'ay buuhi sidaan u ekawada aragtaan fadhixuma yacni mawaadicu tuham iyo radaa'isha iyo waxyaabaha gudnimadana anaa iskaga ba'ay buuhi marka waa hawshaas la rabaa inay kugu jirto muxuu ahaa isla weynan xaggee ah aad iskala weyntahay xumaanta bahdilka maaha isla weyne cal اllahi وacalى khalqihi lagama hadla taas waa hawl khatar iyo wanaxwu dalika wixii la halmaalo min alalcaabi almubaaxati hayr اlmuxarama ciyaaraha aan xaaraan tahay haddaad shaqo ka dhigato nin weynu had aroor walba kubad u kala fuulinka banayso maalin walba dhulku yeela dhiiqada marmar qac ka sii laakiin waabad joogtaysaba biil bayba ku tahay balwad maxaa lagu dhihi adeero waxan waa side marmar maalinka jimcadoo kale iyo bal xilli aad yar cajistay la garay waxaan waxay tusaysaa inaadan ahayn nin nuxur leh bay muujinaysaa iska ogaada hawsha ayada aadaan laskaga ilaaliyo intaa waxay selafku culammadu u yeelahayaa in la ilaaliyo diinta la dhowro shareecada nin lagu kalsoonyahi wax laga qaato aakharana lala hortegi karo ilaa sufyaan athoori wakii ku yidhi ardigii shucayb bni xarb markuu u yeedhiyey axaadiid caqiidada ku saabsan usuusha wuxuu idhi aakhare markaad tagtay ilaahay ku weydiiyo hawshan waxaad tidhahda hada ma xadaaniihi sufyaan ibnu saciid athawri uma khali bayni wa bayn allahi buuri kalsoonida muxuu ku helayaa raggu wax ka warinaya asagii rasuulka u dhexeeyuu yaqaanaa dad noocaasoon la shirtegi karo waa in diinta laga qaato haddii kale aad niman falfaalan la soo shirtagto <laughs> maxaa wey hawshaa dhib baa ka imanaya wa ama dad laba waad soo marta laba rugni alcadaalatu wاlmuru'a ama adabtu dabdigaasagu waa roon yahay ruuxu inuu yahay ruux faahima oo wixii uu qabtay xefdin kara hayn kara maalinkuu qabtay ee uu qaatay ilaa maalinka ardayga u tabinayo waqti ataxamuli waa markii hore aad baranaysay cinda aladana waa markaad sii gudbanaysa balliquu canii walow ay aad ku shaqaynayso marka waxaa la rabaa haddaad wixii aad warisay aadan iloobaynin oodan saawiynaynin oodan sakatin ood gebi dhacayn haddii aad xifdiga aad xoogo yar ood kitaab qoratayna kitaabka waa inaad ku bakayshood hayso kitaabkii aad xadiis ku qoratay awey sheekh hebel baan u iga cariyaystay awey heblaayaa xoogo ka qorsanaysa waxaan leenahay kaas lama aamini karo maxaa yeelay heblaa in ku qori karta xisaabaha lagu dari karaa kitaabkaas hadduu noqo mid walboo dacda iska yaalla noqdo ninkaasi lama aamini karo dabdu sadrina waa inaad xifdigii sidiisa u hayso kitaabkuna waa inuu gacantada usan ka bixinin haddii ruux muslim uu ka maarmi waayana adoo kale hay aad ka qoro qoro waayahay markuu qorta aad tiaada y maca salaama haddii laakiin aad wareejiso maxaa dhici kara axaadiidda qayb in la tirtiro wax lagu daro magacyihii la bedelo somaliyana kuwa hadda qoraa eh, resculationka yare waraaqa yare dhakhatarka markii laba saddexdaa laguu qoro inta bannaan maxa lagu samayn qarin baa lagu xariiqi waa maxay maxay diidan yihiin in la fiidsaho wax lagu daro oo meesha tasyiif iyo taswiir uu ka yimaado aafo kale ay ka timaado waxaasoo dhan wey xataa markaad fadwo qorto haddii aad ama qaadi tahay ama xukumta meel bannaan ay timaado waa la buuxiyaa meeshaa bannaan adab bay ka mid tahay alfatwa hadday bannaan meesha waa inaad buuxiso ama aad hore ku sheegto hada aakhiru ma aan qoray fulaan in fulaan haddaad meel banayso wadaad kaleo melagii galay bant wax ku qorto fatwadii dhanba kharibahaya xukumka dhan buu kharibaya marka waa laga taxdarayaa taswiirka iyo taswiidka iyo khalalka diineed ay ummadda ku imanaya wa ama adabtu faanlaa yakuuna araawi dabdigu waxaa weye raawi inuusan noqonin muafalan allow sahal muafal nin allihii alla ah wuxuu la socdaba wixii loo sheeg hawa sida in allah khayr buu iska le war khayr khayr socod mayse waxaad warisan noo sheeg muafal waa nin dhiman nin dhiman weeyo iska qalbimaha ah wa huwa man halaba nisyaanuhu waa midka halmaankiis uu ka batay xusuustiisu toban erey haddii loo sheego labuu ka sheegi sideedna mahayu ku leehay ninkaase wax looga warin si xadiid u qaadi man halaba nisyaanuhu calaa eh, xifdihi mxuu ahaay wa wa an yakuuna waa inuu yahay daabidkii ama hayru muqafalkii way hadda xaafidan mid ilaaliyey limarwiyihi wuxuu wariyey ay lixadiihi marwi waa xadiidkii waxaad warisana waa inaad hayso waa goorma in kaana qad xadaa min xifdihi waa hadduu xadiidka ka tabinayo xifdigiisa hadduu maskax ictimaadayo markuu majlisu imlaa fadhiista iyo bab meesha wa lagu yeedha waa inuu xadidkii saa usii daayo sida qur-aankii aayadahaasa u daldalo oo usan sakatiin oo usan shakiin hadduu shaki ku yimaadana waa inuu caddeeyo u yidhahda xarafkaasi ma hubo saan rabay oo xifdsani intaa waa garanaya waad ku argtan kutubta lam eh, axfidu kamaa yanbaqi baa kuu leeyahay ama intaasi ma hubo marka waa ammaano wey idiyaano hadduu ka warinhayo kitaabna waa an yakuuna xaafidan likitaabihi inta hore waa maxay waa dabtu sadrin dabtu sadrin waa inuusan nisyaankiisu si guud wey middaas hilmaankaasi iyo xusuustaada waa in hilmaankaada uusan badnayn marka aad addaha la imanaysana aad xadiidkii sidii uu ahaad u keenayso imaa lafdan aw macnan haddaad tahay laakiin kitaab nin ictimaadayana waxaafidan likitaabihi wuxuu ka ilaalinayaa can yad اlkhayr can اlayaadi اlcaadiya gacan kale oo aan aamin ahayn asaguna uusan goobjoog ahayn in kaana hadduu yahay qad rawaa mid ka warinaya xadiidka minhu min alkitaab daad kitaabka wa ka tabinayso kitaabka ilaali gacan kale yuusan gaalin ilaasho wain kaana riwaayatuhu almacna wuxuu u gudba masalo kaloo ma bannaantahay xadiidkii in lagu wariyo riwaaya bilmacna lafdiga aad maqashay lafdi aan ka ahayn xadiidkii ma ku sheegi kartaa oo uun keenahaya macnihii kii hore wain kaana hadday tahay riwaayatu almacna fayushtaradu waxaa la shardiyaa an yakuuna caaliman bima yuxilu اlmacna haddaad aadan alfaadii xuruuftii sidii uu kugu sheegay sheekhaadi aadan u tabinaynin waxaa la rabaa inaad tahay adiib luqada yaqaana carbeed oo erey walba ereyga u dhigmi kara garanaya oo qisadii aad warisay alfaadeedii yaabadan keen aad keenayso macnaheeda oo dhammaystiran xarfan bixarfin wain kaana riwaayatu hadday warintiisu ay tahay almacna la lafdi aysan ahay hadduu macnaha warinayo oo lafdi uusan warinaynin fayushtaradu waxaa la shardi an yakuuna inuu yahay wadaadkaasi raawi bilmacna ah xaalima mid yaqaana bimaa yuxiilu waxa badala almacnaa macnaha lafdig iyo lafdigu inay isku macno yihiin inay kala duwan yihiin haddaad eray eran lamid aad ku fasirto ama aad ku weriso macnihii waad bedeshay ayb khabar baad amar u bedeli amarkii baad nahyi ka dhigi ayb meel su-aalahayd baad ka dhigi tamani waxbaad kharibaysa bima yuxiilu ay bima yuayiru lmacna macna lafdi taasi marka waa shardi mutafaq ah muran ma laha midda ayada ah middaa muran ma laha ee waxay isku khilaafeen tan dambe uu kuu sheegi doono ah ma bannaanta riwaaya bilmacna ma bannaana muطlaqan iyo way bannaan tahay muطlaqan iyo dad khaasay u bannaan tahay oo luqada yaqaana riwaaya bilmuraadifna keeni kara ninba wuxuu leey waa inuu yahay nin yaqaan luqada oo ereygii erey la muraadif oo la macno ah dibqal asli keeni kara qolyaa halkaasay marin qolyana waxay dhaheen maya hadduu luqadii garanayo ereyga buusan muraadif ba noqonine macnihi uusan bedelayn laa ba's ra'yigaasa jumhuurtu u badanyi waa kuna imaamku rajixi doono wاriwaayaatu bilmacna in xadiidki lagu wariyo macno lagu wariy laa bilafdi min alcaalimi kii yaqaana bidaalika xuruufta iyo luqada iyo macnaha garanaya jaa'izatun riwaayada way bannaan tahay muطlaqan min alcaalimi bidalika ay min alcaalimi bima yuxilu lmacna way la socda hadda alfaadda macnaha bedeli karta iyo taanbaday ninka kala garanhaya wuu ku warin karaa xadiidka bilmacna waxay kaloo ku daraan wadaadaha qaarkood leeyihi waxaa shardi ah hadhow hadduu u baahda in la daa macnahee sida ayd u sheegi kartaa inuu soo celin karo uu ka soo qufi karo xusuustiisi iyo muxuu aha baaxuurka dambe ee wax lagu kayday oo ka soo shubi karo haddii laakiin macnihii lafdigu uu tegey gebi ahaanba uu tegey oo uun macnuun ku wareegeysanayo waa inuu raaciyay dheheen adi goor macnaan ku warinaya caddeeyo oo kamaqaalo uu ku wareegeysto haddana halkaasay sheegeen nin waxay leeyihin si si sii doonib ha noqotee khabiirba aad noqotid bilalfaad wabima yugayiruhaa ixtiyaadku waxaa weye raaci aw kama qaala sal alay slam aw kama qaala raawi raaci laakiin adu taa uu sheekhu kuu sheegay baa jumhuurta u badan yihin wain kaana haba ahaado daakira lafdi hayra naasiihi aw naasiyahu haba noqdo mid lafdigaba xusuusta oon weliba halmaamin ha noqdee way u bannaan tahay hadduu yahay caarif biluga oo bima yuxiilu lmacaani alriwaaya bilmacna way u bannaan tahay yani banaani jawaaz baa laga hadlaya lagama hadlaya maxaa fiican farqun bayna aljawaazi wa bayna alafdali hadduu doono lafdiga haba xusuusto weeye yuusan halmaamin bee wuu ku warin karaa bilmacna walow lam yakun ilafd lafdigu hadduudusu noqoninba muraadifan mid la ah lilmarwiyi ay lilxadiii xadiidkii iyo alfaadii macnaha uu ku keenayba yuusan noqonin lafdi lamid ah xagga muraadifka ah ayib lafdi u macna dhow inuu keeno baa la rabaa oon macnihii si guud aan u bedelaynin iyo si garaaneedba masladasaa uu kaga degay sheekhu waa intaas uun sida raajixa ah waa riwaaya bilmacna laakiin cinda almuxadisiin muran ma laha alriwaaya kamaa rawayta inay fiican tahay afdala tahay waxaa la isku hayo riwaaya bilmacma bannaan tahay mise ma bannaano un weeye alafdaliya waa an tuadiyaha kamaa udiyat laka inaad u gudato si lagugu gutay wey saa darteed way jecel yihiin wadaaduhu markay iskhilaafaan bukhaari iyo muslim inay qaataan alfaada muslim bay jecel yihiin lanna muslim wuxuu isku daya xadidka inuu ku wariyo bilalfaad laakiin bukhaari wuxuu u badan inuu ku wariyo bilmacnaa agga lafdiga ma aha sanadka agga lafdiga xadiidka matniga xadiiiga ah waxay xufaaddu badankood jecel yihiin alfaada muslim waxayna jecel yihiin sanadka bukhaari isku qaadeen sanadka bukhaari iyo <laughs> alfaada muslim bay isku qaataan maxaa yaele asagu waa wuxuu aaminsanaa in riwaaya bilmacnaa laga fiican yahay isagoo arkaya inay roon tahay haddana dhaqan ooma ahayn an yarwa bilmacna rag badan baa ku caanbaxay ibnu cumar baa diidi jiray ibnu siriin baa diidi jiray jamac min aslf waa ku adkaayeen qadiyadda nadar allahu imraan xadiidkaasayna ku dhegi jireen midda kale waxay dhheen marka anuu bilmacna ku wariyo hadhowna sheekhay ardayga mxuu kusii warin bilmacna ardaygii kalena waagi dambe xadiidka muxaraf buu noqon bay dheh su u socday usii dhaawacmahay mid walba waagi dambe mid cajami ah oo hindi ayaa helhaya markaasu dubba la dhacayaan balaayo kale kasii dhigahaya jazaaladii iyo nuxurkii iyo macaankii eryadii nabiga dhumahayay yidhaahdeen marka si loo ilaaliyo halkaaba hala fadhiyo warkaa war tiran ma aha haddana saan ummadda cajzi loo saarin iyo diiqad iyo culays iyo xaraj waxay fasaxeen jumhuurtu inay bannaan tahay laakiin waa caalim biluga bima yuxiilu almacaani fadal wuxuu u gudba hadda sheekhu mutasaahil fii hayr اlxadiiث nin fududaysta markuu sheekaynaya meelaha kale fadhiyada kale iyo kaftankiisa awlahaas fududaysta laakiin xadiidka markuu warinhayo indhihiisu ay soo jeedaan isilaaliya riwaayada iska dhowra way jiraan hadda markaad saaxiibadaad la joogtood kaftamaysiin markaad geed iyo fadhi tagto masmud baa tahay naqaskaadaad ilaalinaysa waad fiirinaysaa adoo dhan waxaad leedahay in yar oo war ah un kaa soo bixinayo dadka fadhiya meesha qoonsadaan ninka mutasaahilka fii fi اlmajaalis wa fii xadiiثi alaakhar iyo xaggana laakiin aan ku tasaahulna fii xadiiثi الnabiy ka hadlaya wuxuu kaloo ka hadlayaa ninka qaliilo suxba ah raawi baa sheekh in yar la joogay kun xadiis buuna warinhayaa sheekh wuxuu la jooga bil curfi aanna bisha waxaa la yaqaana in la wariyo boqol ama laba boqol ama konton meelahaas wuxuu la soo shirtegey kun xadiid laba kun buu dareerinhaya ninkan maxaa laga samayn iyo tadliiskii tadliiskii saddexdaa mas-uulaada u gunta faqradan wuxuuna yidhi wayuqbal waa la aqbalaya xadiiثu اlmutasaahili fii hayr اlxadiiث ninka fududaysta sheekooyinka kale iyo wararka kale warkiisa waa la aqbali lakin aan fududaysanin الriwاية can rasuل اlah sl ي sm fudaysa yuqbl اlmutasahil fي غayr الxadيiث ayb maala markuu mxuu ahaayey yeedhinayo ee dadka wax maqalsiinhaya ama u samac seeganhaya isagoo iska hordaysan ama lulmaysan ayuu waranhayaa taajidin subki wuxuu ka sheekeeyey xajaaj abulxajaaj almizi ayuu ka sheekeeyey wuxuu yihi markaan maanton xadiis ku dul akhrinay riwaayaadka fadhigu dheeraado uu lulmoon jiray buuhi asagoo lulmaysan haddaad wax yar khaladana ku qaban buuhi indhuhu fag waa maxaad hawshaa khalad baad samayso sanadkii haddaad xaraf ka khalado ama hataad raawi raawi ku khalado ama hormariso waxaad moodaaba in la toosinayo malag toosinayo way khaldana qabo dhab buu ku hayaa buuhi marka waxaa weeye waxa laga yaaba sheekhu inuu daalo indhahaas ku qabtay uusan si fiican u soconin baa dhici karta marka waa inuusan tasaahulin fi lxadiid laakiin meelaha kale wuu tasaahulaa hadduu kitaab hadduu ka warinhayana waa inuu iska kitaab musaxa u yahay muqaabal likhayriha hadduu xifdi yahayna waa inuu soo jeedo ilaaliyo alfaadda ayib laakiin meelaha kale iyo fadhiyada kale iyo sheekada kale bini aadamka iyo yatasahal yatasahal marka waxaan leenahay dhihi mayno mar baad taa ku tasahulay tii nebi maxamedna wuu aafiyey hal qabta dhihi mayno lanna waxa laga yaba inuu iska ilaaliyo alriwaaya can rasuuli lahi waa shadiidatu alriwaya can rasulilah waa shadiida tasaahulka marka haddii ay sugnaato markuu xadiidka qaadanayo iyo majaalista lagu qaadanayo inuu seexan jirayba maxaan leenahay ka wax laga warin maayo waxba laga warin maayo maxaa yeelay marku isu kusoo qaata mar lahayni waa iska lulumoodaa ama waxaa la ogaaday axaadiidta markuu qoranayo inuu ka soo qorto nusakh aan muctamada ahayn oon sheekhi lahaa uusan kutub kale u muqaabalayn oon lagu dar akhrin oon la sixin oon laxniga laga tarfactirin buu wax ka wariyay ama ka qortaa ka waa mutasahil fi lxadiid laa yuqbal xadiisuhu ayib ha la iska ilaali dadka way badan yihiin laakiin hadda wax la wariyaba ma jeye waxaan u malayn kutub baa la dul toban yahay taa aan iskaga tagno wاlmukhiru wayuqbal waxaa la aqbali almukhir xadiiث اlmukhir ninka riwaayada badiya almukhir min alxadiiثi wey almukhir min alriwaaya goorma laakiin idaa amkana markuu suuro gala waa taxsiilu marwiyihi axaadiistiisa inuu hirgeliyo oo intaa uu qaato fii zamaani taxamulihi xilliguu wax warinayay axaadiista uu sii daynhayee fara badan hadday dhici kartay muddadii gaabnida uu sheekha la joogay ama nabiga uu la joogay abu horeyr meequ nabiga la joogay meeqa sano saddex sano iyo jajab saddex sano iyo jajab wamaca daalika waa ninka xagga riwaaye ahaan saxaabada ugu riwaayo badan waa mumkin maxaa yeele saddex sano way badan tahay wadaadkuna muxuu ahaa xaafid nabigana u duceeyey xabadkaa loo saaray duco kadibna waa lagu shubay sa darteed waxaa la yidhi kumaankumka xadii laba ama hal buu abuure ka hilmaamay laba ama hal waxaan ka badnay marka xifdigiisu wax la arkay ma ahay marka waa mumkin dhihi mayna muddadu way yar tahay waxaad wadana waa badan yahay maxaa yl hadaad tiraada wiil aad dhashay beertaa soo fal oo intuu dhaqaaq aabbo waan soo fal ku yidha maxaad dhihi been baad sheegaysa maxaa yeeley haddaa wa dhaqaaqday soo noqon wada soo noqon wada yacni muddadu waa inay isku beegan yihiin caqliga bani aadamku waxaad waddo laakiin haddii xifdigaada iyo marka dadaalkaala la fiiriyo ay dhici karto intaasoo xadiidba inaad wariso fii muddatin qaliilatin laa ba's lagugu eedayn maayo niman baa cudur ka dhigay oo axaadiis badan ku radiyey xanafiye iyo usuuliyin iskugu jira tiibu wadaadku diidan yahy waana sida ra'yu jumhur sidaas weeye had sidoo kale wayuqbal waxaa la aqbalayaa xadiiثu اlmudallis wاlmudallisu wاlmutasaahilu wاlmuktir min الriwaaya saddexdaa masale hadii isku daba wadaa tadliisku asalkiisu waa kitmaan اlcayb tadliisku asalkiisu waa in ceebta la qariyo fii mabiicin wanaxwihi ayib waana laba qaybo tadliisku fi lxadiid mudirin mudirun wahayru mudirin xadiidka mid dhaawaca oo riwaayada dhib u geysta iyo midaan u geysanin buu u qaybsamaa marka wuxuu gudbay walmudalisu waa la aqbalayaa bitasmiyatin hayri mashhuuratin wadaad baa wuxuu caan ku yahay in sheekhiisii uu magac uusan caan ku ahayn ku magacaabo si mid wadaad kale loo moodo ayb waa hawl dhib badan tadliis shuyuu baa kan loo yaqaana fi mustalax waad barate wاlmudlisu kii wax qarinaya muxuu ku qarinaya bitasmiyati hayri mashhuuratin bitasmiyatin magacaabid magac dhow buu la imanaya hayri mashhuuratin aan caan ku ahayn raawigan caankuma aha caankuma aha taqaydun subki iyo taajudiin iyo ardadii dahabi cafwan arday ibnu kaiir halka dambe ka dambeeyo fara badan baa waxay wax kaga wariyaan abu cabdillaahi الذahabi akhbarana aai eh, eh, abu cabdillahi الxaafid akhbarana abu cabdillahi الxaafid waxaa caan ku ahaa bayhaqi fi riwayati can اlxaakim bayhaqi markuu wax ka waranaya xaakim kutubtiisa o dhan wuxuu dhihi akhbarana abu cabdillaah alxaafidu wuxuu u jeedaa alxaakim الnaysaburi hawshuba intay qaateen ardaydii dahabi waxay dhihi jireen akhbarana abu cabdillaah alxaafidu marka waa magac uusan ku caanbixin dahabi caiya bnu sacad alcawfi wuxuu ka warin jiray ninkii kadaabka ee mutruga ah ee waagi dambe la salbiyey mxuu ahay sheek cafwan waagi dambe aad loo jarxiyaan ujeeda ay ahaa maxamed ibnu yaziid asaa'ib alkalbi almufasir yuu wax ka wariyaa wuxuu kaloo ka wariyaa abu saciid alkhudri wuxuu ku dhihi marka xadaana abu saciid khudri kuu raacin waxaad moodaysaa marka saxaabiga xadidku waa bale ka dhacday wuxuuna u wadaadkii matruuga ahae ah kunyada yaa caan ku ah kunyada waxaa caan ku ah fii hada abaa abu saciid alkhudri saxaabigaas sacad binu sanaan miyuu ahaa baa caan ku ah wuxuu u saaray si uu markaa gawaanku ugu ordo oo kuu xaabiyo abu saciidin alkelbi buu kula aaday marka taas waxaa loo yaqaan tadliis shuyuukh baa leedaha culummada wax ka runaysa baad isku khaldaysaa si ninkaan aqoon badan lahayn oo u dhumu kuuna fahmin aafada meeshaad ku qarinayso taa marka waa jarxi bay keenaysaa haddii ninkaad qarinayso uu yahay nin daciifa jarxi bay keentaa waa mudir tadliiska hadduu laakiin magaca uun aad qarinayso ood leedahay ninku waa nin xaafid oo iqa lakin waa wiilkaa yar aduu odayga waxaad ka warinaysaa wiil iqa ah marka waxaad ka badan in lu odayga waata ilmaha yarka sheekh kaaga dhigay marka waxaa tiri xaditana fulan min fulan magac kaloo awowgii ama baad u tirisay awowgii baad u tirisay maxamed cabdullaahi buu ahay xasan waxaa tiri xaditana ibnu xasan ibnu xasanku war ka socaanku uhi sheekh weeye marka haddaad waxaad qarin uu yahay wadaad fiican dhib ma laha laakiin haddaad balaayo qarinayso waa waa tadliis yujarix cinda ahli اlcilm waxaa kaloo waxaa la aqbalayaa weeye wاlmudalisu biicطaaءi shaksi isma aakhara shaksiba waxaad siisay magac kale waxaa samayn jiray nimanka ducafada ah maxamed bin saciid almasluub asaguu samayn jiray raawi walba magac cusub boola baxaaya oon la fahmayn markii ruwaadda ducafada marka laga ogaado magacyo kaluu dejinhaya oo nimankaa ula magacbaxaya asaga had iyo goor walqal cusub iyo magac cusub waa lagu rafaaday asaga laftirkiisaa magacyaha bedelin jiray ama ardada ka warisee la baabka kula jira u bedeli jiray ilaa la yidhi boqol magac buu yeeshay ayib wa biicطaa'i shaksin isma aakhara tashbiihan isagoo lagu shabahayo aad kale axad kale lagu shabahayo waa tii hadday la mid tahay tan haddaan marayno o kale ti haddaan soo marray abacabdilaahi oo kale yay lamid tahay ayib aw biihaami alluqayi aw illuqa waxaad tirahdaba iyo warixla ama waxaad magac u bedelaysaa waxaad dareensiinaysaa ardadaada inaad tahay nin rixlaad badan oo talabul cilmiga meelo badan u tegey oo meel walba tegey waxay ku midaaleen muxadidiintu xadaanaa fulan min fulan bima waraa الnahar waraa nahr waxaa loo yaqaanaa nahru اljayxuun wasindi webi mara afghanistan dhulkaasoo rixla loo aadi jiray oo cilmiga loo duunan jiray waxaad u jeedaa nahru dijla wاlfuraad baqdad baad joogtaaba xadana fulan bima waraana noo buntada ka dambayno wey ardayga wuxuu u qadanhayaa wadaad tarxaal oo jawaal ah طawaaf lilbilaad inaad tahay oo ka soo dhacay ilaa afghanistan u xiraysta way sameeyaan waxaa gabada in la yidhahdo xadana fulan bixalab xalab xalabta weyne shaam hadda la burburiyey baa caan ku ah waxaa kaloo xalab la yidhaahdaa qariyo yaro ku taalla masar masar ku taalla marka muxuu u qaadanaya wadaadka qaahira kula jooga xadana fulan bixalab adu waxaad ujeedaa tuuladeennan baad ujeeddaa isna wuxuu leeyahay xalab ihaaman maxaad moodsinaysaa alluqa shuyuukhdaasi joogta inaad kula kulantay xalab ama ma waraa nahar jayxuun iyo wixii la halmaala iyo warixla inaad safartay ood raratay ood cilmi u raratay waxaasoo dhan marka waa isagoo dhib mala ihaamkaas ma aha mudir ma aha midkaa hore ee tasmiya hayri mashhuura ama bicطaaءi شhakصin isma aakhara hadduu yahay raawiga la qarinayo hadduu yahay majruux markaa iyuu yahay tadliis mudar ah markaasuu noqonayo waxaa kaloo haddee asna ah tadliisu taswiirkii loo yaqaana waa kana u daran in raawigu uu sanadka dhexdiisa ka gooyo mid daciif sheekhada mitl waahiqo sheekhaada sheekhiisina waa daciif sheekha ka dambeeyana waa nin iqa ah kii daciifka waad dhex ka tuuraysa waxaad ku qabanaysaa labadee iqo tadliisu taswiya loo yaqaana waa midka u daran waxaa samayn jiray baqiy ibn waliid iyo waliid ibn muslim iyo raggaasa lagu eedaya asna waa dhib badan yahay tadliis اlcaطfi baa asagu jiro oo qaala fulan baad iska dhihi tadliis اlqaطci afwan marka wa fulaanna waa inaad wadaad kale aad ku qabato laakiin aad waxba ka warinin marka howlahaas waxaa loogu laaban waa taqaanaane kutub اlmusطalax laban bay tadliis fi اlisnaad iyo tadliis fi اlmatni intaa unbuu noqdaa tiin baa inuu isnaadkana wax kaaga sheego matniga wax kaaga tilmaamo isku daye wa ama mudlis اlmutuun kuwa mutuunta qariya wa huwa kaasna waxaa weeye man yudriju ninka fangelinaya kalaamahu weedhiisi bimarwiyihi xadiidkiisa buu fangelinayaa bilaa tamyiisin isagoon kala soocayn hadalkii nebi maxamed iyo tafsiirkiisiibuu isku cadfaya isku meel dhigahaya ardaygu wuxuu u qadanayaa in hadalkan uu yahay min xadiidi rasuuli اllah aduguna caddayn mayso dhihi mayso waqultu ana ama hada min kalaami wa aquul ma odhanaysida waad kaga tagta muhiman asagoo dadka moodsiinaya annahu hadalkiisu minhu min alxadii famajruuxun way midka asagu mudaliska waxaa sameey waa majruux kuwa horena ayagu majruuxinimo sheekhu usoo jeedaa laakiin qeydka aan kuu sheegay baa ku jira ninka la qarinayo waa inuusan ahayn majruux uusan ahayn <clears throat> cafwan laa man lam yaqsid dalika ninkaa laakiin u qastin inuu qariyo asagoo dhib ma majruux ma aha nin baa isagu xadiid buu wariyey markaasuu hadal yar raaciyo oo tafsiirah oo ma qastin inuu hadalkiisa hadalka nebi maxamed israaciyo isku dhex qariyo laakiin waagi dambe rawaayadii wax kharibtay ama isagu ma doonaynin lagu jarxin maayo in badan zuhri baa sameeya idraajka filmatni zuhri baa ku badan iyo wadaadaha muxuu ahay ciraaqiyiinta iyo madaniyiinta waa ku badanta ka isagu waa waa jarxi weye way yar tahay waa naadir raawi u qasdahaya in hadalkiisa hadalka nabiga uu dhex geliyo kuna qariyo waa naadir inta badanna wuxuu dhacaa diraajka noo dhibka badan lagu rafada midka wasadka dhaca wey xadiidka awalkiisa iyo aakhirkiisa dhexdoodu erey gelaya ereyga maxaa loo qaadanaya qariino cad weeye marka waa lagu rafaadaya laakiin midka dhaca aakhirka dhaca inta badan waa la fahmaa inta waa la fahmaa midka awalka dhacana waa lagu baaba'aa labada u daran waa idraaj fi lawal idraaj fi lwasat ka dambe durbo waa la fahmaa waxaan lagu ogaadaa inuu caddeeyo raawigii o intaan aan ku daray ama turada xadiidka la jamciyo kadibna uu cadaado riwaayaadka qaarkood halka inuusan la soconin ama riwaayad kale ay cadayso hebel inuu hadalkan leeyahay waxaa lagu ogaadaa bijamci turuq aw bitasriix iraawi nafsihi labada ariiq baa caan ah iyo inay nuqaada waaweyn sheegaan hadalka inuu mudraj yahay ayib aan iskaga socono tambiih wuxuu gudbay sheekhu shuruuddii saddexee soo martay cadaaladii raawiga iyo dabdigiisii iyo muru'adiisii ma shuruud baa mise waa mawaanic waa masalo dhib badan wuxuu hi almuctabaru waxaa la tixgelinayo fi shuruudi الsaabiqati shuruuddii soo hormartay saddexda laga eegayo waa taxqiiquha inay hirgasho in la maleeya ma waa inay ay wujuudkeedu caddaado farqi baa udhexeeya maanica eh, iyo iyo shardiga meeshana wuxuu ku tilmaamaya sharxna uu ku ammaanay hadalkiisana wuxuu ihi qaydkiigaa waa ka fiican waxay baydaawi ibni xaajib iyo usuuliyiin kala sheegeen aad buu u naqdiyay waana fiican yahay sax wey eh, Ah. ka fiiriya sharxiisa macaadiga majilka labaad maxaa yeelay dabdigu waa shardi cadaaladdu waa shardi muru'adu waa shardi waxaa la rabaa in lagu hubsado raawiga in lagu hubsado la rabaa maaha in la malaynayo lianna asal maxaa shardiga u ah cadamu xusuulihi shardigu asal inuusan jirin weeye asal ruux inuusan daabit ahayn weeye inuusan cadli ahayn weeye inuusan mura'a lahayn weye xataa tataxaqaqa alcadaalatu wاlmuru'atu wayataxaqq dabtu marka almuctabar min ashardi waa wujuuduhu fi lmashruuc waa in la helo oo la hobsado la taabto meesha maanica ay kugu filanta inaadan ogeyn maanic waxaa kugu filan yuktafa bilcadam bilasl اcadami baa kugu filan labada masladaasuu ka hadlaya haddaba falaa yuqbal اlmastuuru ظaahiran wala اlmastuuru baطinan walaa majhuul اlcayn waa iska isilaaxaad iyo tacbiir ay leeyihiin qolyahan usuuliyiinta iyo fuqahada weeye laakiin cinda almuxadisiin waa un saddex dadku inuu ruuxu noqdo cadli macluum ulcadaala uu noqdo iyo inuu noqdo majhuul cayn iyo mastuur xaal saddexdaasay u qaybiyaan muxadisiintu ayagu ninka cadligaa waa nin la yaqaana haddee cadaaladiisa daahirka ee baatinkoo la taskiyeeyey waa mucadal muzaka imaa tasriixan wa imaa dimna waynu soo mar haddaad soo marayseen maxaa kuu soo haray majhuul cayn waa nimaan la aqooninba qudhigiisaba lafihiisa xadaana lan bu le lan ibn lan waa kee waa ninka makana makana lama yaqaan magaciisa baa meesha yaalla soomaali ciduu ka yaal lama yaqaan muslimiinta ciduu ka yaal lama yaqaan marka waxaan leenaha kaas waa majhuul cayn daatadiisii qudhiisiiba yaaman la aqooninba kaa iska dah maxaan cadaalad ka hadalnaa ka kale waa maxay waa mastuurulxaal kay u yaqaanaan muxadisiintu mastuurxaal waa maxay waa la yaqaanaa wadaadka abtir iyo cayn ahaan iyo muuqaalba waa la yaqaanaa waa la garanaya laakiin maxaan la aqoonin cadaaladiisii cadaaladiisii waa majhuul اcadaal mastuuraal agtooda waa maay waa majhuul alcadaal kaan rawaa minhu inaan raawiyaan baa wax ka wariyey walam yucadal laba raa wax ka wariya jaalatucayn baa ka baxday taskiya tacdiil lama haysto kaasaa majhuul aal u yaqaanaan saddexdaa taqsiim majhuul cayn majhuul xaal iyo macluum اcadaala intaasay u yaqaanaan muxadiiintu lakin wadaadku isgu qaab kale kugu qaybiyey wuxuu falaa yuqbalu la aqbali maayo almastuuru ay اlmajhuul mastuur huna wxuu ujeeda waa majhuul ay ilmajhuulu ظaahiran cadaaladiisa ninkaan la aqoonin muuqaalka kore ayib marka ka halkaasuu la maray waa almajhuulu baainan wa ظaahiran ninku hadduu almastuur ظaahiran u noqdo baaina waa majhuul hadde iska ogow hadduu kale falaa yuqbalu la aqbali maayo almastuur ay ilmajhuulu ظaahiran ظaahiru cadaalata majhuul laga yahay hadduu ruuxu noqdo majhuul cadaalati ظaahiran kadalika majhuul cadaalata weeye baainan ظaahir haddaan kuu sheegay gudaha maxaad moodaa iska badaa wey waa ninkay ka wariyeen raawiyaani baa wax ka wariyey xaggana aan wax intaa ka badan lagama hayo rawaa minhu cadlaan laba raawi wax ka wariyo cuduul ah taskiyo iyo tawhiiq dimnia walaa mid cadan looma haya kaasay u yaqaanaan waa majhuul asagu suu rabaan rabaa almastuuru aahiran kaasuu u jeedaa almastuuru aahiran kaasuu u jeedaa wax kaloo laga haya ma jiro ayib salaadihiisii waxay ahayd war looma hayo cadaada ahirka ata haddii cadaad daahir aan la ogeyn baaina warkeedba jooji kadalika laa yuqbal aqbal walmastuuru baainan almastuuru baaina waa nin muslima oon majhuul cayn ahayn daahirkiisuna wanaag baa ka muuqda waa waa muslim daahiru اlislaam wa daahiru waa maxay waa asalaamatu min alqaadix qiimaha badan ee salaadaha tukanhaye aan hoos looga sii warramin weeye waa ti ay isku qabteen sayidina cumar iyo wadaadkii ninka waan aqaanaa ee kadibna lama taqaana iska tag kan waa maxay waa kay u yaqaaneen eh, ahluxadiidku majhuul xaal kan dambe kan dambe midka hore agtooda majhuul cayn buu noqon karaa mararka qaad marna mastuur xaal buu soo gala walmastuuru walmajhuulu baaina walmajhuulu cadaalatu baaina alcadaala baaina waxa wey waa ninka la yaqaano cad eh, muxuu ahaaye islaamnimadiisa iyo salaaxiisa daahirka waa la yaqaanaa laakiin lam yuzaka lm yucadl cinda qaadin aw cinda naaqidin ayb waa ruux aahiru asalaamaة min alqawaadix wadaahiru اlislaam laakiin aan haysanin taskiyo kaasay u yaqaanaan maxadidiintu ayagu u yaqaanaan mastuur xaal asalatan lakin asag saas ujeeda walaa majhuul cayn wuxuu yahay lama yaqaana kan asagu magaciisa iski waxaan ahayn sheegiddaa la sheegay mooye ma gaaban yahay ma dheer yahay suu yahay war looma hayo ka asagu iska badaa maxaada laa ظaahiran walaa baطina bartiisa baan la aqoonini saddexdaasu kugu qaybiyey nin daahiru walam yuzaka iyo nin aan daahiru walaa baatin aan laga haynin iyo mid bartiisaba aan la garanayn saddexun waa maxay xadiidku lama aqbalo sidaa waa ray jumhuur ray اljumhuur midka dhexe ka hore muran ma laha inaan la aqbalayn xadiidkiisa midka hore muran ma laha ka u dambeeye majmuucina muran ma laha kan dhexe ee uu ku yihi walal mastuuru baatinan kaasaaba khilaafi ah xanafiyada iyo bacd maalikiya waxay leeyihiin alaslu fi naasi waa maxay waa alcadaala ruuxu mar hadduu daahiru alislaam yahay istiqaame iyo shacaair islamna ay ka muuqato waxaan ku xambaaraynaa inuu yahay cadli xataa yahbuta jarxuhu saasay yidhaahdaan iska ilaaliya wuxuu ihi wadaadku fain wasafahu hadduu ku tilmaamo imaam min imaam aimada ka mid ah wuxuu ku tilmaamay ka oo kale biiqati xadaanii iqatu buuri qubila waa la aqbalay xadiidkiisa waa ra'yu usuuliyiin laakiin rayulmuxadiiin maya hadduu xaafidku yidhahdo ama axmed yidhahdo ama shaafici yidhahdo xadatani iqatu asagoo agtiisa taqo u yahay laakiin laga aqbali maayo waxaa dhici karta inuu agtiisa taqa ka yahay cinda hayrihin uu ka yahay majruux ibraahim ibn abi yaxya alaslami buu shaafici agtiisa waa ka iqo imaam ah wa cinda nuqaad alkibaar oo asaga aqraantiisii rag ka dambeeyana ama ka horreeyana waa majruux bal matruuq baa la gaadhsiiya marka xadatan iqa la iskama yeelo sidaa laakiin qubila hawl shaaficiye weeye iyo hawl ku dhisan usuuliyiin warkood walaa yuxtaju masalo kale u gudbay oo masalaة اlmunqaطica inoo joogo wallahu aclam munqaطica inoo joogo